بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال إمام الفراز رحمة الله عليه الكلام في النص كلام halkan looga hadlahayaa الكلام in laga waramo oo la faahfaahiyo في النسخ نسkhidii baabu bayaan النسخ والبdاء wuxuu baab u yahay mar haddii نسku كalaam balaaran u yahay بمعنى الكلام hadda في النسخ الqول iyo aan soo maraynay بمعنى kitaab bay la macnata wixii marka kitaab ka hooseeya dee baab buu noqonaya baab wixii ku xiga fasl buu noqonaya mas'ala tanbiih tandiib waxyaala noocaas wax loo qaybiya marka kalaamku hadda waa kitaab guud alkalaam fi nas waa kitaab guud kabacdi abwaaba hoos imaan doona abwaabda hoos imaan waxaa kamid ah, horena hoos imaan hawsha baabu bayaani nasakhi walbadaa wuxuu baab u yahay bayaanu in la caddeeyo annas naskigii in la caddeeyo iyo tirtiridii iyo walbadaa muuqashadii in la caddeeyo oo bimacnaa halkan caddaynta waxaa laga wadaa naska in la caddeeyo luuqadiisii isilaaxiisii waxa laga wado in la caddeeyo sidoo kale masأalaة اbadaa oo naska iyo ayada laysku khalqaldo madaahib khaldana laga qabo taana in la caddeeyo wuxuu yihi wاnasku nasakhidu fi luqati luqa اcarabiya yustacmal waxaa loo isticmaalaa xukunkiisa w wadaadka asaga ka hadli doono waxba hadda anagu horboodi mayno wاnasku fi luqati fi luqati waxa w luqati اlcarabiya yustacmal waxaa loo isticmaala loo adeegsadaa fi rafci shayga in la rafciyo oo meesha laga qaado laga tuuro iyo wlisaalatu in la suuliyo oo la baabi'iyo oo la tirtiro oo meesha laga tirtiro labadaasa loo isticmaalaao marka hadda isku cadda saa ujeeda marka alrafcu walisaalatu waa isku macno waa iska agdhow yihiin ogaa furuqa udhexaysa lak iska agdhow yihin marka yustacmal fi luqati alrafcu walizaala baa loo isticmaala yuqaalu waxaa la yihahdaa nasakat الshamsu adila nasakat way tirtirta way baabisaa ashamsu qoraxdu adila hooska way baabisay lanna hoosku meel buu ka jiraa hoosku waa jiraa qoraxdu markay ku timaadana way baabi'inaysaa way suulinaysaa ama dhinac kalu dee u wareegahayaa shaksigii iyo hoos u wareegahayaa way baabi'inaysaaba meesha hadday dee ku timaado tusaale ahaan bartanka hadday ku timaado hooska lugaha ugu soo ururaya waa baaba'aya hoos markaa ma jiro qoraxdu tusaalaan adiga hadday dhaladaada istaagto hoosku lugaha ku soo ururahaya wax hoosa oo midig walaa bidix walaa galbeed walaa maxaa la yihahda qorax kasoo bax walaa qorax dhinaca kaama xigoy lugaha ku baaba'aya marka nasakhat ishamsu adila saasa laga wada hooskii baabi'inaysaa wey waxaa kaloo layaa wa nasakhat dabayluhu waxay tirtireenoo baabi'iyeen al raadadkii wey wixii raad ahaayo jira meeshii geeli daaqiyo argi daaqiyo dameerkii maray qofkii maray gaarigii maray dabayshu markay ku timaado waa baabi'inaysa meeshan waxayna mareen ninka lama garanayo wanasakhati arriyaaxu dabayshu waxay tirtaa al raadadkiibay tirtirtay weeye iyo saantii idaa azaaladhaa markay suuliso wey idaa azaaladhaa markay suuliso aaaarta idaa azaalad markay suulisa riyaacdu ha alaahaara raadadkii maa socodka markay suuliso ayb saasaa loo isticmaala wayustacmalu sidoo kale naskiga waxaa loo isticmaalaa fi naqli ayaa loo isticmaalaa guurin sheega inaad guuriso sheega inaad guuriso meel ka rarto meel kala geyso iyo qaab guurina baa loo isticmaala istacmalu naski weye fi naqli guuriya yuqaalu waxaa la yidhaahdaa nasaktu waan guuriyey nasaktu kitaaba kitaabkii waan guuriyey baa la yihahdaa goorma idaa naqalta markaad rarto ma shay markaad rarto fiih filkitaab ku sugnaawoy wain lam tusil yaadan suulininba shay aan shay yaadan suulinin can mawdicihi booskiisi yaadan ka suulinin middan waa la yaqaano de macneed waxaa weye inaad kitaabkan maanta iga qaadato tirneo kitaabkaaga isi kabacdina buug iyo qalin intaad soo qato kitabka saa ula kala baxdo halkaan dhiga hataa aad qorato hadhow labaatan safxa soddon safx boqol safx aad guursato kabacdina kitaabkayga ii keento haadaa huwa nask wey naskiga laga hadlahaya kaas wey marka nasaktu eh, kitaaba kitaabkii ayaan guuriyey oo raray weeye idaa naqalta markaad guuriso ma hay marka maadaas hadda waxaa ka daqiiqsanay shiraasu inuu yidhaahdo eh, idaa naqalta mila ma inuu yihahdo mila wax la mida ma shay wax la mida fi fi kitaab kusugna lanno aniga kitaabkan hadda markaad iga qaadato ood wax ka qorato kitaabka wixii ku qornaa ma adan guurine wax la mida had guursatay kitaabka waba umaadan kitaabka waa sidiisii laakiin maxaad qortay kitaabkayga wuxuu ku qornaa wax la mida ayaad buuggaaga ku qoratay saas marka in la yaraa fiicnayd marka nasaktu lkitaaba kitaabka waa naskiyo waa guuriyey weeye idaa naqalta markaad rarto ma ay mila ma shay wax la mida weeye fii fi lkitaabi ku sugnaa markaad guuriso wain lam tuzil yaadan suulininba kitabka hadda waxbaad ka qorata laakiin wain lam tuzil yaadanba suulinin oodan rarin shay-an waxba yaadan rarin can mawdicihi can mawaadicihi meelihiisi shay aad ka qaaday ma jirto fadi meesh ku qorad waa ku qoran tahay xaadi meesh ku qorad waa ku qoran tahay laakiin wax lamida ayaad adigu waraaqahaaga ku qoratay bowgaaga ku qoratay saana waa loo isticmaalaa qaabka waa loo isticmaalaa naskiga way saddexdaan qayb oo la isticmaalaa wuxuu ku yidhi waama fi sharci soo maaha sharci soo maaha isaga kale uu ku kala xadayn doona waama fi sharci soo maha shareecada markii la joogo marka qaybtaas hadda isaalada iyo rafcinta iyo ayaa inta badan yaa loo isticmaalaa inta tan waa iska miaal hadda dambe u keenay mooge lakin qaybta hadda luq ahaanta mashhuurka aadka loo isticmaalo waxaa weeye eh, alrafc walizaala taasa inta badan aa loo isticmaalo naskigo wa ama fi sharc shareecada sooma isilaax fi sharcada waa isilaaxi baa laga wadaaya cala alwajhi lawal wejiga hore markaan qabno fi luqa ila luqada wejiyuu sheega alrafc walizaala iyo wuxuu sheegay he nasaktu lkitaaba iyo macnaha naqli labadaas naqli iyo izaala ayuu isticmaalay marka wejhi lawal waxaa weeye alrafc walizaala wahuwa waxaa weeye wejhi lawalka waxaa weeye alizaalatu weeye faxaduhu ay tacriifuhu faxaduhu ay tacriifuhu tacriifkiisa wuxuu noqonayaa markii aan ku dhisno in loo isticmaalo arrafu lizaala marki loo isticmaalo markaan ku dhisno wuxuu noqonahayaa xadigiisu wuxuu noqonaya isilaaxiisa sharciga wuxuu noqonayaa alkhiaabu hadal buu noqonayaa naskigii alkhiaabu hadal buu noqonaya iyo war addaalu oo ku tusahaya cala irtifaaci kor noqosho alxukm xukm kor noqdow cala irtifaaci xukmin xukmin kor noqdow xukmi jiray oo lagu dhaqmahayey oo horay loogu soo dhaqmahayey meesha in laga rafciyo laga qaado laga qaado bimacnaa salaad baa tusaaleaan waajib nagu ahay ama sunnayba nagu ahay waan la imaanayni salaaddii saas ahayd oo nasaaran ayaa yimid xukun baa yimid waxaa leeya salaadda iyada waa la tirtiray waa laynka dulqaaday la soco la soco ayb sida tusaalahaan salaatuleylka oo kale nebiga alay sala salaatuleylku in waajib ku ahaa oo suuratu looga sheekeeye musamil looga sheegeeyey ya ayuha اmuzamilu qum ileyla ilaa qaliila markaynu waajib ku ah kabacdina waajibkii la rafciyo waxaa haray hee sunanimada isticmaalki waa haray taasoo kale macna tusaale ahaan o kale marka wuxuu noqonaya faxaduhu tacriifkiisu wuxuu noqonaya alkhiطaabu hadal weeye addaalu kutusahayo weeye cala irtifaaci اxukmi xukm inuu la kor yeeloo la rafciyo la qaado xukunkii athaabitu ku sugnaa wey ahaabit xukunka haabit hadda nactii sifo wuxuu ka yahay xukunku uu sifo ka yahay xukunkii athaabiti ku sugnaa bilkhiaabi hadal ku sugnaa almutaqadimi horeeyey bilkhiaabi de majruurkana ahaabitka ismu faacilaad ku tacalujinaysa bilkhitaabi mutaqadim macnaheedu waxaa wey naska markii laguu sheego waa inaad suuraysato ood fahamto waxaa jira xukun mutaqadim ah oo lagu dhaqmahayo iyo xukun mutaakhira oo gadaal ka imaanahaya oo xukunkii mutaqadimka lagu dhaqmaayey rafcnaa meesh ka saarhayo horta saa waa inaad fahamtaa xukun mutaqadim oo lagu dhaqmahayo haddii la raba yaan lgu dhamo in lagu dhamo qasab xataa maaha haddii xukun uu jiro weliba yaan la camal gelinine waa xukun mutaqadimo shardi maa in lagu dhaqmo waxaa dhici karta in la yihahdo xukunkaas berri markii la gaaro ee salaadaa tukada tusaale ahaan maanta waxaa la yidhi berri waktigaa markii la gaaro ee salaada noocaasa tukada maanta gelinka dambe o dhan baan iska joognay caawa gelinka hore o dhan baan iska joognay caawa waagi fajarka markuu dilaacayo waagi ba berri wakti salaadan tukanayn la gaarin baa waxaa la yidhi ka noqda laakiin kama rabo markii lagu camal falo qasab maaha lakiin muhiimadu maxay tahay waa inuu un jiro xukunkaas taas waa muhiim marka xukun hore waa inuu jiro xukun dambena waa inuu yimaado waa intaas wey marka alkhitaabu daallu kutusa cala irtifaaci اlxukmi xukun in la rafciyo xukunkaasoo athaabitu ku sugnaa bilkhitaabi hadal ku sugnaa almutaqadimi ee horeeyew marka xukunkii hore mutaqadimka ahaa oo noo sugnaa baa waxaa ka daba yimid xukun kale kabacdina wuu rafciyey meeshuu ka saaray ayb calaa wajhin e calaa xaal wasifa buu u qaadahayaa weye calaa wajhin e calaa xaalin wasifa buu u qaadahayaa lowlaahu hadduusan jiri lahayn lowlaahu kee weeye waa khitaabka alkhitaabu daalu cala irtifaaci xukmi oo mutaakhirka ama dhinac kale marki loo dhigana hee annaasikh dhinac kale mar meesha yaalla waa naasikh iyo mansuuq iyo naskigii weye naasiku dee waa xukunka wax qaadahaya oo gadaal ka yimi mansuukhuna midka la tirtirayo waxa meesha ka dhacayna waa naskooda ayb ah. marka lowlaahu hadduusan jirin xukunka mutaakhirka hadduusan jiri lahayn xukunka mutaakhirkaa hadduusan alkhitaab daal cala irtifaac اlxukmi hadduusan jiri lahayn lakaana waa ahaan lahaa weeye kee weye ahaan lahaa waxaa weeye alxukm اlmutaqadim lakaana waa ahaan lahaa weeye alxukmu kaana maxaa la yidhaha isimkeeda wa lakaana wuu ahaan lahaa weye alxukm xukunku waa ahaan lahaa haabitan halkaasna khabarkiina u lakaana alxukmu waa ahaan lahaa haabitan mid sugan buu ahaan lahaa bihi bilkhiaab mutaqadim ku sugnaan lahaa bihi bihda waxaad u celinaysaa bilkhiaab mutaqadim baad u celinaysaa kaasuu ku sugnaan lahaayo xukunku waa jiri lahaa oo sii socon lahaa wey ah, bacda nusakh bihda waa iska dhaafaanbu in la dhaafaana fiicnaan lahay lakiin adda waa waadix meesha u meesha u waa waadix marka lowlaahu calaa weji u rafcinahayaa weeye alkhiaab adaalu calى irtifaac اxukmi wuxuu u rafcinaya xukunkii hore mutaqadimka khitaabki hore mutaqadim wuxuu rafcinaya lowlaahu hadduusa isagu jiri lahayn lakaana waa ahaan lahaa weeye alxukmu waa ahaan lahaa haabitan mid sugan buu ahaan lahaa oo mustamira oo jira buu ahaan laha oo lagu dhaqmo bihi bilxukmi maa bilkhiaabi khitaabkaas maxaa leeya bihi bilkhitaabkaas ku sugnaan lahaa maca iyadoo lala jiro weeye shardiba hadda rabaa inuu kuu sheego muhiim ah oo ah shuruudda laga rabo naasikh iyo mansuukh oo maxay tahay naasikhu waa inuu ka dambeeyo mansuuqow mansuuqiio horexukunka hore u jiray xukunkan wax rafcinaya waa inuu ka dambeeyo oo gadaashiisa yimaado hadduu rabo daqiiqadaha udhexeyn saacadaha udhexeyn hawl noo talanamaa maca iyadoo lala qaba weye taraakiihi dibdhiciisa wey taraakiihi taraakhi waxaa la yihahda alkhitaabu daal cala irtifaac alxukm kaasaa damiirka u celinaysa maca taraakiihi ay taraakhi alkhitaabu daal cala irtifaaci alxukmi oo dambeeyo canhu can alkhiaab almutaqadim u ka dambeeyo damaa'irtu marka say u kala socoto waa inaad la socoto canhu canhudan waxaad u celinaysaa alxukm ahaabit bikhiaabi almutaqadim oo laga wado mansuuki laga wado marka waa shardigu waxaa weeye xukunka naasikha oo wax tirtirahaya oo wax rafcinahaya alkhiaab daalu cala irtifaaci اlxukmi waa inuu ka dambeeyo he alkhiaab almutaqadim oo mansuuka waa inuu ka dambeeyo oo ilaa hadduusan dee ka dambaynin dee suurtagalba maba aha suurtagal maaha hadduu ku dhegan yahay sidoo kale hadduu ku dhegan yahay wada socdaan hal mar ay wada socdaan asna naasik lama yihahdo maxaa la yihahdaa taksiis baa la yihahdaa iyo istitnaa iyo gaaya buu geli doonaa sheekh loo sheegi doono loo sheegi doono wuxuu kiri walaa yelzamu kabar hadda wuxuu rabaa marka ixtiraazaad inuu kuu sheego ixtiraazaad iyo waxyaalo ka baxayo oon soo gelayn ayuu rabaa hadda inuu meesha ka saaro wuxuuna ku walaa yelzamu kama laasimayso calayhi cala tacriif calayhi iyo cala alxad xadka hadda soo maray ilaa faxaddu soo maahay walaa yelzamu kama laasimaysa weeye calayhi cala tacriif اlmutaqadim oo ahaa alkhiطaab daalu cala irtifaaci اlxukmi athaabit biاlkhiطaabi اlmutaqadim hadalka tacriifka noocaasaan kama laasimaysa buu ku yihi ma shay inuu maxaa la yihaahdaa walaa yelzam calayhi ma shay ka laasimi maayo sakata ku dhacay sakata ku dhacay weeye can اlinsaani qofka uga dhacay bilmowti geeri uga dhacay bimacnaa anagu hadda mukalafiin baano xukun baana saaran axkaam baa nalkaa salaad iyo soon iyo sake xaj iyo hawlaan na saaran waajibaad baa na saaran markaad dhimato haadihi اwaajibaat saqaطat ayib mar hadday waajibaadkii dhaceen qofkiiba meyd halkaanu yaallaa waajibaadku waa dhaceen ma odhanaynaa waxaa laga nasakhay axkaamtii baa laga nasakhay maya way dhihi mayno limaada lanna waxaanaan u qofkan axkaamta hadda laga rafciyey khitaab jadiida oo looga rafciyey oo khitaabka hore ka dambeeya ma imaanin laakiin maxay tahay shardu takliif baa meesha ka baxay oo ah hee qofkaanu inuu yahay xayan baaliqan caaqilan yaha meesha ka baxayo waxaa la mida inuu hadduu waasho hadda sheekhu miaal wuxuu miaalaya isagoo dhintay laakiin asagooba noolba halkan daaqaya hadduu waasho axkaanti waa laga rafciyey ma dhahaynaa marka axkaanti waa laga nasakhay can fulaan hebel zayd iyo camar ma laga nasakhayo axkaanti maya dhihi mayno ma dhahayno lanno khitaab mutaakhira oo khitaabka hore rafciyey oo tirtiray meesha ma yaalo ma yaalo laakiin maxaa ku qumay kan waa maanic baa ku qumay maanic baa ku qumay oo maxaa laya majnuun buu noqday marka xaggantaasa lagu rafciyo marka walaa yelzamu kama laazimaya calayhi cala tacriif markaan ku wadno alkhitaab daalu cala irtifaaci eh, xukmi markii lagu wado ma shay maxaa la yidhaha ka laazimi mahayo wey sakata dhacay wey can ilinsaan qofka ka dhacay bilmowti geeri uga dhacday wey maxaa dhacay faina daalika awsha iyadaabuu ku yiri awsha iyada mowtka kaaga dhacday laysa binasin nasiba ma ahawa khitaab mutaqadim iyo kitaab khitaab mutaahir meeshaan ma yaalaan marka maba jiro lannahu laysa ma aha nibinku yidhi bikhitaabin ma khitaab ma aha mutaakhira ma aha khitaab mutaqadimina ma jiro marka qofkaanu waa dhintay kabacdin xukunkii saasu maxaa la yihahdaa takaaliiftii ay uga dhacday taa waa ixtiraas uu meesha qofkii dhintay iyo qofkii waasha iyo uu kaga saaray ixtiraas labaad walaa yalzamu sidoo kale ma laasimahayo rafcu ma hay la rafciyey rafcuma hay rafcintiis kaanuu ay ahayn carab wey kaanuu ay ahayn carab dushiisa ay ahaayeen ay calayhi dushiisa ay ahaayeen asagana kama dhalanayso markii maxaa la yidhaha shareeca ay timaado oo la joojiyo waxaa weeye la dhihi maayo carab waxay ku sugnayd waa la nasakhay oo xukun cusub baa yimid lanna waxay ku sugnaayeen marka hore maba ahaynba khitaab sharci ma ahaynba marka walaa yalzamu kama laazimaya rafcuma shay rafcintiisa kaanuu ay ahayn carab ay ahayn calayhi dushiisa ka shurbi khamri oo kale wey iyo waayri wii lamidee khamrigi iyo waxyaalaha ciyaarayeen oo wii lamidee kuwaas laftigooda lama yiraahdo markay shareecadu timaado la oran maayo shareecadii nebi maxamed alayh sala slam waxay nasakday wixii quraysh ay ku dhaqmaysay carab ay ku dhaqmaysay leanna waxay ku dhaqmayeen hee khitaab sharciya ah oo ilaahay amray kabacdina khitaab kale ka daba yimid laga tirtiray laga rafciyey maba ahaba maxay ku fadhiyeen baraa asley ku fadhiyeen baraa asley iyo waxyaala iyagu ay samaysteen ayuu ahaawo kabacdina khitaab baa yimid khitaabkaadi waa shareeca jadiida oo timid ayadaa wax jadaynaysa midkaan mid way sugaysaa mid waxbay shard bay ku xiraysaa mid meesha way ka saaraysaa way naashnaashaysaa way waxaynaysaa tusaale ahaan deeqsinimada martida in la sooro waxay ahayd dhaqan fiican oo qureeshii carab ay lahaadeen shareecadu markay timid waa sii adkaysa waa sii dhuujiso waa ammaantay khamrada way cabahayeen shareecadu waa ugu timid kabacdi maraaxil bay la martay saddex marxalo kabacdi meesha waa laga saara waa la tuuray marka khamradaa la tuuray la odhan khamradii waa la nasakhay ee waa la xaaraamtaniyeebay baa la odhanaya nask looma adeegsanayo marka walaa yalzamu rafcuma shay la rafcintiisa kaanu ay ahaayeen calayhi dusha ka shurbi اlkhamri wagayrihi isagana la ohan nask la ohan maayo naski la ohan maxaa dhacay fainahu laysa binaskin ma aha kaa lama yihaahdo oo khitaab mutaqadimana ma jira khitaab mutaakhirana ma jire weeye ayb ee shareeco waxaa jirta jadiida oo wixii hore carab u dhaqmaysay tirtirayso meesha ka saaraysa ayb liannahu maxaa yeelay لأنه متقدمkii wy ma kaanat alayhi carab لأنhu ma kaanat عalayhi الcarab lam yثبت kuma sugnaanin bkhiطaabin ay bkhiطaabin mutaqadim kuma sugnaanin wey hawl baraa asliya oo iyagu iska dhaqmahayeen ooy wateen ayuu ahaa wey iftiraasaadkii marka weli wada wuxuuna yihi sidoo kale walaa yalzamu ma laasimahayo oo asna naski kama naski lama oran karo ma shay asqatahu ay shaaricu uu riday wey asqatahu damiirka hadda wax soo hormaray oo loo celiye ma jiro oo hadal ku jira laakiin waxaa maqaamka laga fahmaya waxaa weeye shaarica iyo cidda hadlaysaa hadday shay ku rido istine ama haayo ku rido wuu rabaa inuu hadda ka hadlow marka walaa yalzamu sidoo kale ka laazimi mayso naski lama oran karo ma shay askhatahu shaaricu ilaahay iyo rasuulkiisu uu riday bikalaamin uu ku riday muttasilin oo la xiriirow kal istinaa walhaaya wey istinaa haaya waan soo marray istina waan soo marray istinaa ilaabaa lgu maxaa la yidhaahdaa yaa lagu reebaa ayib haayadana ilaa iyo maxaa la yirahdaa baa lagu reebaa iyadana waan soo mariyay xataa iyo waan soo marnay ilaa iyo xataa waan soo marnay ayib maalmaha maalmaha waxaa socota ilaa rasuulullah ilaa rasuulullah waa kalaam baatilow ilaa rasuulullah meelaha lagu qorqoranayo wax wax jira ma aha lanno kalaamku waxaa la rabaa ilaa markaad keenayso istan keenayso laba shay baa mid ka hormari karta isbaat inuu ka hormaro ama nafyi inaad tiraa jaa annaasu ilaa zaydan inaad tiraa ma inaad tirada maa jaءa الnaasu ilaa zayd naa labada noqon kartaa ilaa rasuul hadda haddii la yihaahdo haddaad istina ka hormar haddaad nafyi ka hormariso oon tusaalaan dhahno tusaalaan waxaan ihi laa yukramu الnaasu ilaa rasuul الlahi baan tusaalahaan saana uga jeeda nafyi baan ka hormari waxaan ihi laa yukramu maxaa la ilaa rasuul rasuul nabi maxamed cid kaloo la karaameynaya ma jirto kalaamka masax waa mse kaa baaila wey soo dad baa la karaamayna jiri sooma ambiyada soo lama karaamayna alambiya ah, iyo corruption ah, ahlulkhayr awliya dad oo la karaamaynaya haddii marka nafyi aad ka hormariso ood istisnaa leeyahay waxaad ku soo reebto baatil buu noqonaya haddaad isbaat ka dhigto haddaan isbaat ka dhigno ee oo dhahno yukramu nnaasu ilaa rasuul haddaan dhahana ka war walciyaadu bilah maxaa ka soo booday kufri iyo gaalnimaa ka soo booday kalaamka asaga marka dhinac kastoo u kaxaysa qof kastoo luuqadda faacima ajruumka akhristay waa fahmaya inuu baail yahay inuu baail yahay wax jira usan ugu fahmaya laakiin dadkii niyow maba garanay meel u socdaanba meel baa looga yeerayaa ulaaika yunaaduuna min makaan baciid sheekh meel baa looga yeeray meel u socda ma garanay war waxaa iska halla iska fiiriyo ah, hadda meel walba waad arkaysa carab iyo cajamba saasa ah, maxaa lay shaashadaha iyo tifiyada iyo idaacadaha iyo websaytyada iyo saasay u yaacaysaa ah, saasay u yaacaysaa ayib marka waa hadalska maxaa la yidhaahdaa baailow hadalka baailow wax jira ma hadalku wuxuu ku qaymaysan yahay waxa ka horeeya wax ka dambeeya waa inaad sheegto kabacdi baa la fahmaya markaasu macna yeelanaya kal istina marka wuxuu walaa yalzamu ka laazim lama oran karo nas lama oran karo ma asqatahu wuxuu riday ma asqatahu shaaric wuxuu riday ilahi iyo rasuulkiisa waxay rideen wey bikalaamin hadal la ku ridan muttasil oo la xiriira kal istinaai sida soo reebidii oo kale iyo walgaaya yoolkii weeye nihaayadii meesha ugu dambaysay ka qowlihi tacaala oo kale weeye uma atimu siyaama soonkii dhammaystira weeye ila leyli hameenkii la gaaro ah, marka marka hameenkii la gaaro tusaale ahaan uma atimu siyaama soonkii dhammaystira baa la yidhi oo eh, eh, hajabininoo haburinina ila leyli hameenkii laga gaarayo hameenkii markii la gaaro oon afurno ma odhanaynaa soonkii waa nala ka nasakhay ma dhahaynaa saas laa <laughs> yuqaalo lanno maxaa dhacay xukunkan markii hore kaana wuxuu ahay mugayan ilaa haaya haayaa lagu xira oo waxaa lagu yiri soonka soon ilaa qoraxdu ka dhacayso qoraxdu markay dhacdo waana fasaxanaya w biyaan raashina waa cunaya laakiin odhan mahayo xukunkii soonka hayo ay waa layga nasakhay oo waa layga rafciyey waana la tirtira dhihi waad fahateen sheekh siduu u daliisanay sooma marka warkaas ma dhahayso leanna muxuu ahaa marka hore wuxuu ahaa soonku wuxuu ku xirnaa oo qaayo looga dhigay yool looga dhigay oo lagu suntay inaad gaartahee leyl inaad gaarto haddii la helo musame leyla oo qoraxdu ay dhacdo e soonkii waxaa la yidhahda faqad aftar saa'im wey si nabiga alay sla slam u jiri marka kaasoo kale lama yihahda bu ku yidhi nasakhe waa hadal ama istatna ku xirnaa ama qaayo ku xirnaawo wuxuu ku yidhi fainahu asagu hadalkan asaga aayadda qur-aanka ah fainahu asaga ma ahaanin buu ku yidhi binaskin naskin iyo tirtirid ma aha maxaa dhacay shardibi waayo muhiim ah oo min shuruudi naskiga oo ah karaakhi inay kala dambeeyaan laakiin hadalkan waaba hadal isku xiriira uma atimu siyaama soonka dhammaystira hee weli hadalka ma dhammaystirmin ila leyl hadal marka isku xihan waay hadalka asaga fainahu laysa maahanin binaskin ma ahanin maxaa dhacay liannahu asagu gayru mutaraakin canhu wey liannahu hadalkan asaga oo gaayadu ayr mutaraaqin canhu maxaa leeya kalaamkii hore mid kaka dambeeyaba maahan waaba isku xiran yihiinba uma atimu siyaama hee ayra mutaraaqin canhu weeye ila leyl waaba isku xiran yihiin hadal isku xiran hal jumlo ah oo mufiidaa wey fainahu laysa binasqin maaha wey liannahu maxaa yeelay asagu ayra mutaraaqin canhu kamaba dambeeye waa ku dhegan yahay hadal isku dhegan oo isku xiran weeye intaas shiraasi wuxuu kaga hadlay naskigii iyo ixtiraazaadkii waxyaalaha nasi la mooda laakiin aan ahayn oo ah qofku inuu dhinto ama uu waasho in wixii hore baraa asliya ku sugnaa oo sida khamladoo kale iyo ah haday shareecatooda meesha laga saaro hadalka istatnaha iyo qaayada ku xiran waxyaalaha noocaasoo dhan lama yiraa nasi lama yiraahdee waxaa weeye midna baraa asliya la yirahdaa midna shuruudu takliifa ah meesha ka baxdo de qofku hadduu dhinto ama waasho kuwan kale istatna iyo waaa le haaya la yirahdaa waqaalat muctazila hadal aan loo baahnayn bu hadda meesha keenay oo hadaladii laga ficnay inu iska day shiraasi jazah llahu khayr iska daaya ahayd oo ah muctazilo iyo niman ahlu baaila hadalkooda tacriif ay leeyihin oo macno lahayn ayuu hadda sheegay inuu iska daayanay lakin kitaabkan maba ahaynba shardigiisa inuu meesha keenaba waqaalat muctazila waxay dhaheen huwa waxaa wey markay tacriifinayeen naskiga waxay dhaheen huwa waxaa weye naskigu alkhitaabu addaalu kutusahaya calaa ana mila wax la mida calaa ana mila xukmi xukunku wax la mida xukunku wax la mid ah xukunka laftiis maana hadda la soco xukunka laftiisa maaha maanniman adla yaaba isagu xukunkii horey u jiray oo meesha yaalay laftiisi ma ahay dheheen mid la midow kii meesha hore u yaalay maaha waa mid la midow <laughs> huwa alkhitaabu daallu waa hadal kutusa ayay huwa alkhitaabu daallu kutusa ayay weeye calaa ana almila alxukma xukunka waxa la mida athaabiti ee sugnaa bilmansuuqi kii la nasakhi ku sugnaa hayru haabitin mid sugan hayrkiis u yoola tirtay wax kutusaayo xukunka hore u yaalay laftiisii ma ahane wax asagii la mid ah hee inuusan jiri doonin oo samanka iyo waktiga soo socday dayrta soo socday guga soo socday maalmaha soo socday saacada soo meesha laga saaray weeye bay dheheen bimacnaa waxay rabaan inay ku dhahan xukunka horey u jiray laftiisi maa waxa la qaadaye mid asagii la mid ah oo sii jiri lahaa oo sii socon lahaa ayaa la qaaday hadalkooda qaabka udhigan ma fahdeen ah wax macnaho laakiin ku jira ma jira xaqiiqatan sidaasuu iska daayahay huwa alkhitaabu daal bayna kutusaaye calaa ana misla alxukmi xukunkii waxa la mida xukunkii athaabiti sugnaa bilmansuuqi naskii la nasakhay ku sugnaa ayru haabitin mid sugan ayrkiis inuu yahay maaa la yihaahdaa khitaabka kutusaaya weeye fii zamani mustaqbal marka laga wada ayra haabitin ay fii zamani mustaqbal weli samanka kusoo qaabilayo oo imaan doona inuusan sugnayn oo uysan jirin lanno xukunkii maxaa la yihahdaa tusaalaan xukunka lagu dhaqmayo haddii nidhi salaadaas la imaada ama aan la imaanaynin xukunkaa isaga waan ku dhaqmayno waa socday soo maa kabacdi waxay leeyiin daliil baa inta yimid ayuu xukunkai isaga hayo socday ayuu dhexda ka qabtay kabacdina wuxuu ku tusahayaa xukunkii sii jiidminayo sii socon lahay maalmaha soo socday sanadada soo socda aan ku dhaqmi lahayn ayaa la kala gooyey meesha laga saaray marka xukunkii mansuuq ahay horay u jiray lama rafcinine mid imaan lahaa saacadaha soo so maalmaha soo sanadaha soo socda ayaa meesha laga saari marka waa iska warbadni waa iska warbadni waxaan jiro huwa daalu khitaab kutusaayo wey calaa ana misla alxukmi xukunkii waxa la mida xukunka athaabita ku sugnaa bilmansuuqi hmm, xukunkii mansuuqa ku sugnaa hayru thaabitin mid sugan ayrkiis inuu yahay fi mustaqbal zaman mustaqbal waktiga soo socda ayuu kutusaya calaa wejhi qaab iyo sifana uu maxaa la yihaahdaa loo sugo calaa wejhi iyo qaab iyo sifo iyo xaalad lowlaahu hadduusan jiri lahayn khitaabka daalka ah ama naasukhu uusan jiri lahayn lakaana waa ahaan lahaa weeye xukunka mansuuka lakaana xukmu mansuuk waa ahaan lahaa haabitan mid sugan buu ahaan lahaa binasi lawali naska hor ku sugnaan lahaa naska hor ku sugnaan lahaa marka wax cusub oo hadda ay keeneen ma jireen waxaa weeye calaa ana misla xukmi miligaas wey hadda wax isku hayo miligaa wey hadda wax kaloo farqiga meesha ay ku jiraan ma jiro wey marka warkoodaas wax macno leh maaha wuxuu guri shiraasi wahada faasidun warkaasi waa faasid waana baatil maxna kama jiro war jira maaha maxaa dhacay liannahu asagu idaa xudda haddii lagu xadeeyo sidaa lagu xadeeyo liannahu idaa xudda bihaada sidaa haddii lagu xadeeyo miligaa lagu xadeeyo lam yakun muusan ahaadeen annaasiku naasikha gadaal ka imaanaya ma ahaadeen muzilan mid suulinahaya limaa habata wixii sugnaaday bilkhiaabi اlawali khitaabka hore wax ku sugnaa maba uu rafcinahayo ee muxuu rafcinahayaa wax la mid ah marka mayaad garateen xukunkii hore ma rafcinaya lakin muxuu rafcinahayaa wax la mid ah lann ayagu maxay ku yihaahdeen wاlkhitaabu daalu calىa ana mila اxukmi bay ku dheheen mila xukunkii marka hore u jiray oo aayadda qur-aanka ku sugnaa ama xadiiska ku sugnaa ma la rafcinaya waxaa la rafcinayaa he milahu wax asaga lamida la rafcinaya marka waa baaila wey marka anaguna xukunkaa laftiisaan rabin in la rafciyo ee mid lamida ma ahay marka wuxuu ku yihi wahada faasidu waa war faasido baila waxba ka jira anahu asagu idaa xud anahu nasqiga wey idaa xudda haddii lagu xadeeyo wey bihada bihada tacriif haddii lagu xadeeyo lam yakun ma ahaanahayo buu ku yihi annaasiqu xukunka gadaal ka imaanayo naasiqahu muzilan mid suulinayo tirtirahayo rafcinahayo baabi'inahaya limaa habata wax ku sugnaaday bilkhiaabi alawali hadalkii hore daliilka hore wax ku sugnay mid rafcinaya ma ahane asagii wax la mid u rafcinaya meesha baa soo baxaysa maxaa dhacay lianna mila اxukma xukunku wax la mida maa habata maba sugnaanin wey lianna mila اxukmi xukunki wax la mida maa habata maad waa naafiye laysa oo kale bimacno tahay la bay macno tahay lianna mila اxukma xukunki wax la mida maa habata ilaa habata ma sugnaanin wey bilmansuuqi mansuuqiba kuma sugnaanin maaa kuma sugnaanin wey xataa yuziilahu intuu ka suulinahayo binaasiki naasika uga suulinahayo naasika uga suulinahayo asqanta uga suulnay marka shiraazi nimankii maxaa la falsafo iyo war maxaa la yiraahdaa laftiisu iska qananaf ayuu ku radiyay wuxuu yihi lianna mila alxukmi xukunka wax la mida maa habata ay laa habata kuma sugnaanin weeye bilmansuuqi mansuuq kuma sugnaan xukunkii la nasakhay mid la mid ah mansuuqa kuma sugnaanin wey xukunkii la nasakhay warka hadda fiirsada xukunkii la nasakhay mid la mida ah, mansuuqa kuma sugnaanin wey soo sax maa marka hadalka saa loo ego ila xukunkii la nasakay xukun la naskoo la tirtiray buu ahaa xukuni waxbaana khitaabka xukun baa ku sugnaa waa la naskay waa la tirtiribay laakiin midkii la nasakay mid la midu miyaa midkii la nasakay ku sugnaa kuma sugnayn markaa war baaila war baaila war iska qanina fow lianna mila xukmi xukunka wax la mida maa habata kuma sugnaanin maad waa naafiye maa habata kuma sugnaanin bilmansuuqi mansuuqi kuma sugnaanin wey xataa yuziila haaricu intu suurinaayey mukhaaabku wey ama mutakalimku intu suurinaayo binaasikhi naasikhi xukun gadaalkiima ku nasakaayo waqad bayanaa waan cadaynay buu ku yidhi ana naska naskhigu iyo tirtiridu fi luqati luqa acarabiya huwa isaalatu warafcin yahna waan cadaynay ah. marka isma qabanaysa wey siday muctazila wax ku wado iyo luqa alcarabiya sida naskiga loo yaqaano rafciyo isaala isma qabanayso lanna waxay ku leeyihiin mila alxukmi bay ku leeyihiin mil اxukm anaguna waxaan leenaha xukunka laftiis baa la rafcinaya meesha laga saaraya oo laga tuuraya ayaan leenahay hadalkaa asaga wax macnaa male xaqiiqatan shiraasinu meesha keenana maahay wax macna ood ka faa'iidaysa ama xukun ku xiranna maba jiraba marka bayna qawsayn inta la geliya islaam in la saaro la kansalo ayuu ku fiican yahay nabigiisaba ayb wax macna male anaa wax naga wasayana male faslo wuxuu yihi wa nasku jaa'isun hadda wuxuu rabaa xukun nasqi buu rabaa intuu ka hadlo xukunkiisu muxuu waajiba majaais ma banaayin suma banaan rabo inuu ka hadlo shareecada dhexdeed wuxuu ku yiri waa nasku nasakhid iyo tirtiridu jaa'isu waa banaanta fi sharci shareecada waa ku banaan tahay ayib intaas waa sax wey shareecada waa ku banaan tahay waaqicna waa tahay waa la arkay kabacdi hadal kaluu galo asna aan macno lahayn shiraazi wey oo muxuu yahay hadal yahuud iyo shiico ayuu meesha soo geliyey meeshaan anagu shiicana kuma daraasaynayno yahuudda kuma daraasin nasaarana kuma daraasina kitabka waa kitaab sharciya shareecada loogu talagala inuu khidmeeyo marka wix culammada islaamka sharciga maxaa la looga faa'iidaysanaya ayay ahayd inuu uga hadlo laakiin yahuud warkeed inuu keeno iyo shiiciya raafida inuu keeno meesha maba ahaynba marka wanasku jaa'isun fi sharc shareecada nebi maxamed waa ku bannaayey waqaalat waxay tiri daa'ifatun koox ba waxay tiri min alyahuud yahuudda ka mid ah waxay dhaheen laa yajuusu ma banaana ma lana walyahuud sheekh halkaan anaga yahuud maxaa naga dhex xabaddaaba naga dhex socoto laa yajuus bay dhaheen wa bihi warkaa isaga ah oo yahuud ay wadato ayaa qaala waxaa yiri shirdibatun koox yar baa yiri oo min almuslimiina koox yar muslimiinta ka midna waa dheheen waxay dheheen nasbiguma banaana warkaasay dheheen wey warkaasay la yimaadeen ninkaas hoos uu ku qabanahayo oo eh, nadaam nadaam almuctazil ninkaa la yidhaahday hoos ay ku qabanahayaan eh, maxamed ibnu baxr alasfahani abulmuslim eh, alkatu albaliq almutakalim aljadaliy almuctazili warkaa u daldalahay ninkaas adugu dhowr nin oo kale asaga ku taatursay ayaa laga soo raraa ayaa laga soo raraa ayib oo muctasila shayaaطiin oo shiica ayaa laga soo raraa diin laawayaal wa bihi qaala shirdibatu koox yar baa tira min almuslimiina ayaa tira waa diba loo gada inay muslimiin yihiin ninkii banaanka u tuurana <laughs> hadeed maxaa la yahaa waa ka nasanayaa wa haadaa khata buu yihi warkaa isaga waa khata buu yihi waa gaf warkaa isaga waa gaf buu yihi ayib dedayn maayo waana runtii waa gafi warka war baatila wey in la yidhaha cadam uljawaasi naski in la yaha fi shariica waa war baatila weeye khusacbalaada maxaa dhacay لأنa تakلiifa in la mashaqaynta iyo takliifka waajibaad in la saaro ummadda لأnna takliifa dadka inta takaariif la saaro awaamir iyo nawaahi la saaro fii qowli bacdi الnaas dadka qaybo ka mida culamada qaybo ka mida qowlkooda markaan qabnay firaqa waxaa weye ilى اllaahi mawkuul وmufawid ilى الlahi caزa wajal ilaahay baa loo daynaya bimacnaa waxay rabaan inu hadda ku yihahdo mas'ale dhib badan ayuu rabaa inuu kiciyo saddex qowl baana ku jirta labuu sheegi doonaa labada uu sheegi doona waa laba baطilo wey kii saxdaa sawaabkaan uu ka tegay sidaa daraaddeed culamada islaamka waxay yidhahdaan eh, min almashaakil waxaa ka mida ah wadaadka iyo sheekhu inuu sheego qowlayni fi masala qowlayni fi lmas'ala wayatruka athaalith wa huwa saxiix laba qowl buu kuu sheegaya wadaadku labadu waa laba qowloo baatila qowlkii saxiixa sawaabkaana ee yaskot wuu ka aamusaya meelaha marka lagu ceeboobo oo khatartu ka dhacdo ayay ka mid tahay marka hadda laba qowl oo midna ay qabto ashaaciradu ay qabaan midna muctasiladu qabo ay qabto buu sheegay yuu isaga tegey qawdka ahlusunna waljamaca ay qabeen ahlukhayrka iyo saxaabadii culummada wanaagsan ay qabeenna shidaas waa isaga tegey marka waa mushkilo marka eh, taasuu markuu baraarujinayo wuxuu ku yidhi lianna takliifa muxuu yahay marka takliifku muxuu ku dhisan yahay la haya ma wuxuu ku dhisan yahay mashiicatullaahi caza wajalla eh, yaxkumu maa yashaa walaa mucaqiba lixukmi miya wuxuu rabo waxaa la yidhahdaa ilaahay yuu jidaynaya wax maslaxa iyo wax dana iyo wax xikmada iyo wax tacliilo laga leeyahna ma jirto siduu raba ilahi wax u samaynaya awliyana naar ha ka xaadiriyo gaalana janno ha geeya hadduu rabo suu raba asaga wax u dhigahayo shareecadu ma saasay ku socotaa haye mise maslaxa iyo xikmay ku socotaa tacliil bay ku socotaa taasaa la ysku haya ti ayadaydu marka maalin horma soo mar samayn hadalkan isaga xagee ahayd meshan kusoo marto yaa xusuusta meshan kusoo maray soo bix meshan kusoo maray meeshan kusoo marnaa la soo bixiyo ayib meesha in la soo rabaa wuxuu yihi marka lianna takliifa takliifku qoladan waxay qabaan buu yihi fii qowli bacdi الnaas dadka qowlkooda haddaan qaban qaybo ka midoo ah ashaacira waxaa weeye waxaa la dhahayaa mawkuulun waxaa loo daynaya oo loo tala saaranaya ilallaahi allay hawsha u taallaa saasaa la oranayaa bay saasaa la oranaya qowlkaa haddaan hadda lahayn berri baan ka rabaa waxaa la dhegeysta hadda casharka berri laakiin waa la keeno meesha ayada ayb kutubtayda kitaabka inaan laga warhaynin kitaabka inaan laga warhaynin dad madow alla ku yaqaan rag baa masaajidka dhigtaba markii maxaa la yihahda casharkii loo imaanayo rag baa soo qaata ah. halkan masaajidka casharkan keliya mara waa kutubta masaajidka laga akriyo o dhan waa saas wey waa hawl la yaab lawe kitaabka ardaygu masaajidku u yaala masaajidku dhigahaya maaa marku casharkooda ku akrinayo la imaanaya kabacdina waa iska iska qaadanaya oo la soo baxaya dhan meeshu dhiganaya si musxaf waqafa kitaabkaagu muwaqafbaa sheekh <laughs> saasa iska leh waxaa laga yaabo waxaa laga yaabo subxaan allah ayib hadhow marka kitaabka in la raacday oo kitaabkii la yaqaano oo ummadda loo akriyo la rabay markii wadaadku masaajidka yimaadana haddii lala soo baxo haddana meesha lagu celiyo haddii hadhow maxaad ummad u akrinaysaa maxaad gudbinaysaa maxaad gudbinaysa ma jiro maxaad gudbinaysa ma jiro dadka waa kitaab waqaf oo masaajidka yaalla oo musxaf oo ciddi timaada ay akhrisanayso marka qowlka ashaacirada kaa wey qowlka labaad muxuu yihi ilallaahi weeye tacaala yafcalu wuu samaynahayaa weeye fiihi ee fi takaaliif ee fi takliif alla wuxuu ku samaynahayaa maa yashaa wuxuu doonu ku samaynahayaa takliifka wax walba ku samaynaya maanta shareecu keenaya galabta wuu tirtirahaya beriso axmed kalu keenaya maxaa la yidhahdaa maanta waxaan sameeyuu leeyahay haddaan ini saaray haddana waa inka tirtiray yafcalu maa yashaaw wax xikmada iyo wax maslacaha iyo wax ku xiranna midna ma jiro warkaa warka ashaaciradu ay qabaan jabriya nimankii la ohan jiray jabriya nimankii la ohan jiray oo waxay leeyihiin addoommadu waa qasbayin waa dirqisan yihiin ilahay wax horaba samaynayaa warkaa war baatilow waana warka shigaas uu hormaray kaasaad moodaa inuu xoojinahayo kaasaad moodaa inuu xoojinahayo ay waana sida ashaaciradu meesha ay u badan yihiin qabaan jamaahiirtooda ay qabaan wa calaa qowli bacdihim calaa qowli bacdi الnaas waxaa weeye waa muctasiladu meeshay u badan yihiine waxaa weeye atakliif wuxuu ku dhisan yahay weye calى sabiili اmaslaxati maslaxo iyo manfaco ayuu ku dhisan yahay maslaxo iyo manfaco ayuu ku dhisan yahay labadaas qowl ayuu noo soo raray qowlka saddexaad marka maxaa weye qowlka saddexaad waxaa weye in la yihaahdo shareecadu qowlkan hadda muctasilada qayb buu ka waafaqaya qowlka saddexaad oo maxay tahay shareecadu waxaa weeye waxay ku dhisan tahay masaalix iyo manaafic bay ku dhisan tahay masaalixdaas iyo manfacada ay ku dhisan tahana laba weji bay yeelanaysaa wejiga koowaad waxa weeye maslaxo u noqonaysa mukalafiinta iyo makhluuqaadka u noqonaysa iyaga janno ay ku gelaayaan loogu dembi dhaafaya iyaga khayr iyo maslaxa ugu jirto o wejiga labaadna waxaa weeye maslaxo ilaahay subxaana wa tacaala u noqonayso oo ilahay subxana wa taala raalli inuu kaaga noqonayo inuu raalli ku noqonayo taas maslaxada laakiin hadda masaajiddeena iyo khudabadii wadaadada markaa wax akrinaaad akrinaya aad maqasho waxaa weeye maslaxada annagay dan maslaxa noogu jirtaa ilaahay maslaxo uma jirto saasaa la yihahda soo ma ah saas aad badan lala soo boodaa laakiin waxaa kala duwan raba inaad fahanto maslaxada ilaahay u noqonaysa alla u noqonay subxana wa tacala midda makhluuqaadka u noqonaysaa kala duwan maslaxada alla u noqonaysa waa miduu asagu raalli kaaga noqonayo walaa yardaa licibaadihi اkufra ah, haddii laakiin aad gaalowdo ilahayba kuwa caroonaysa kuma caroonay kuwa caroonayo marka ilaahay subxaana wa tacaala takaaliifta iyo shareecada waxaa weeye maslaxa u noqonaysa oo ah inuu raalli kaaga noqdo weeye ah. annaga laakiin maxaa nooga noqonaysa maslaxa waxaa nooga noqonaysa iyo manfaciya biyo cabaal ah inaan ilahay cadaabkiisa ka badbaadno janno aan ku galno hee khayri wanaag baa maxaa la yidhaahdaa fi dunya waalaakhira yaan maslaxan ka helayna ayb marka maxay ku kala duwan yihiin ahlusuna waljamaca marka waxay kuleeyihin shareecadu maslaxo iyo manaafic bay ku dhisan tahay waana mucalala waana bifadli illaahi wa karamihi weeye la soco laakiin muctasila maxay kuleeyihin calaa sabiili maslaxay kuleeyihin waxaa weeye waajib bay ku taha alle maslaxa in maa waxay ku jirto makhluuqaadka inuu jideeyo si lagu kala tegay ma garadan orda ahlusuna waljamaca maay ku leyin alkhayrku maxay kuleeyihiin shareecadu waa mucalala masaalix iyo manaafic bayna ku dhisan tahay laakiin maxay tahay waa bifadli illaahi wa raxmati wa karamihi wey cid qasbays cid iqinaysan all ma jiro wax waajib ku allana ma jiro laakiin muctasila maxay ku leeyihin shareecadu waxay ku dhisantahay calaa sabiili maslaxa iyo aslax oo ah ilaahay qasab bay ku tahay waajib bayna ku tahay sida danta maluuqaadka ugu jirto inuu wax ku jideeyo soo lama kala tegin marka waa la kala tegey waa la kala tegey sidoo kale manfacada iyo maslaxada ka noqonaysa shareecadana waa taan sheegnay waa lagu kala duwan yahay oo maxay tahay midda alla u noqonaysa iyo midda u noqonaysa makhluuqaadka waa kala duwan yihiin laba shay oon shuqul aan isku lahayn wey laba shay on shuqul isku lahayn makhluuqaadka midda u noqonaysa oo mid ayaga maslaxadu dantooda ku jirto midda maxaa la yidhaahdaa ii sheeg eh, eh, alla u noqonaysana waa mid raalli makhluuqaadka uga noqon hayo makhluuqaadka raalliguna iyagana maxaa la yidhahdaa mataacada alle ugu jirta sidaasaa lagu kala duwaa ayb marka tii weye hadda sheego wuxuu yihi ana takliifa fii qowli bacdi naas markii la qabto ila allahi tacaala ayaa loo daynaya yaxkum maa yasha waana warkii jabriyadu ay qabdaan iyo ashaaciradu waana war baailo wey yafcalu maa yasha wuxuu doono wey wa calaa qowli bacdi markii la qabto muctasiladii ciddii ku ta'asurtayna takliif waxaa weeye mashaqayntu calaa sabiili maslaxati qaabka maslaxada iyo maxaa la yihahday manaafic ayay ku dhisan tahay ayb wuxuu ku yihi marka fain kaana hadduu yahay marka takaaliifta fain kaana takliif hadduu yahay ilaa mashiiatihi ilahay mashiiadiisa doonisa hadduu ku xiranya sidoo asagu doono fayajuusu waxaa bannaan an yashaa inuu doono fii waktin wakti zaman inuu doono takliifa fardin fard inuu ummadda ku takliifiyo oo waajibaad u saaro wa fii waktin waktin aakhar wakti kalena waxaa bannaan ee isqaatahu kii asagaa inuu rido shalay xukunka ummadda la saaray ila mashiiq ku socda soomaa shalay xukun baa la saaray maantana waa laga ridaaya lannu hada mashiicat llahi caza wajal asagaa doonay maanta ku saaraya waajib berrina waa kaa ridaaya lanna wax maslaxa iyo wax xikmada iyo wax tacliil ah, midna ma jiro warkaas ay yihaahdeen warka war baatil wain kaana calaa wajhi maslaxati wejhi maslaxa haduu yahayna oo madhabka labaad oo asagu watana muctazile ka soo rarayna fayajuus waxaa banaan isagoo hadda muctazile afka kuma dhufan laakiin wuxuu yiri wa calaa qowli bacdihim buu yiri ad sooma jeed shacbi xaashiya wuxuu yidhi bacd alaakhir min annaas wahuwa lmuctazila inuu sooma jeed markaasaa qabta wain kaana calaa wajhi maslaxati hadduu yahayna fayajuusu waxaa banaan an takuuna almaslaxatu maslaxadu inay ahaatay manfacadii faa'idadu fii waktin inay ahaato weeye wati inay ahaato fii amrin amar iyo arrin lagu faray iyo waajib lagu faray takliif lagu faray wa fii waktin aakhara wakti kalena fii ayrihi fii ayri dalika alamr amarkaa waxaana inay noqotaa laga yaabo shalay shaygii lagu amray oo maslaxadu kugu jirtay maanta in mid kale lagu bedelo asagana meesha laga tuuro ayaa dhici karta oo falaa wajha wax wajha iyo wax cilada uma sugnaanin lilmanci in la diido minhu min anaski loo diido uu ku yidhi mar hadday saa tahay haddaan mashiica ku dhisnana hadda ilaahay yaxkumu maa yashaa asagay u taala wuxuna xukumaya haddaan maslaxa ku xukunaan maslaxay ku socotaana hadda maslaxada shaygii shalay maslaxa iyo faa'iida kugu jirto amarka lagu dul saaray ayaa maanta lagaa rafcinayaa limaada lannu shala maslaxa ku jirtay laakiin maslaxadii maanta waa la tirtiray maxaa la yihah mid kaloo maslaxa ku jirta maanta la keenay ayb muctasilada iyagu laakiin waxay leeyihiin waxaa weeye shalay shayga hadday maslaxa iyo manfaca ku jirtay oo faa'iida ku jirtay ilaahay ma banaana inuu maanta naga nasakho lanno shalay muxuu noogu jideeye faa'iidee maslaxa ma ku jirta haa hadday shalay maslaxa iyo faa'iida ku jirtay maanta inuu naga tirtiro laa yajuus hadduu sidaas yidhaahdo ciyaar baa meesha ka soo baxayso muctaila marka waxay rabaan ilah ayagu inay xukumaan niman gaar qabow niman gaar qabow wain kaana calaa wajhi maslaxatin fayajuus waxaa banaan an takuuna maslaxatu fii waqtin inay ahaato fii amrin amr min alumuur iyo takaaliifta ka midow wa fii waqtin aakhara waqti kalena fii hayrihi amarkaa hayrkii inay tahay faa'idu ku jirto oo kii inta lagaa nasakha mid kale faa'idu ku jira lagu nasakho ayaa dhici karta weyo falaa wajha wax wajhi iyo wax eh, qiil ah ou leeyahay ma jirto oo u sugnaaday lilmanci in la diido minhu waxaa la yidhaahdaa linask loo diida ma jirto lannahu manaaficda iyo masaalixdu seban baa shaybaa maslaxo ah seban kalena mid kalaa maslaxa marka waa dhinac baa loo dhigi karaa w dhinac baa loo dhigi kara taasuu rabaa inuu ku yihah lakin masalada wejia ku jira waan fahnay fasl hadda halka wuxuu rabaa inuu maxaa la yidhaahdaa badaagii rabaa inuu kaga hadlo waa iska dhib yar badaagu wuxuu kuri wa ama albadaa soo maaha fa huwa an yadhara waa inuu muuqdo lahu shaksiga iyo mutakalimka iyo insaanka waa inuu u muuqdo oo u daahiro ma shay inuu u muuqdo kaana ahaa kafiyan calayhi mid ka qarsoonaa wixii shalay kaa qarsoonaa maanta waa inaad fahanto oo tira ori arrintaa shalay ma fahansanayna maanta aad fahanto walbada fahuwa waxaa weeye an yadhara inuu u muuqdo lahu insaankii mutakalimka tusaalaha inuu u muuqdo maa kaana wixii ahaa khafiyan calayhi wixii ka qarsoonaa wey min qowlihim orahdoodoo kale weeye ay dhahaan carabtu ay tirahdaan badaa ama dadku ay dhahaan badaa waxaa ii muuqday li aniga waxaa ii muuqday alfajru baa ii muuqday fajarkii baa ii muuqda fajarki waagi baa macnaha fajarkii dee markuu qoracda uu waagu iftiimo oo dilaaco salaada la gaaro sooma iftiimo sooma muuqdo fajarkii baa ii muuqday badaali fajru baa ii muuqday idaa dahara lahu markuu u daahiro oo u muuqdo oo waagu u iftiimo wadaalika midda ayada ah oo in la yidhaha shay iga qarsoonaabaa ii muuqday laa yajuusu ma banaana fi sharci sharci kuma banaan ilaahay in la yidhaahdo wuxuusan horay u ogeyn baa hadda u muuqday oo ka qarsoonaa xaaraan mamnuuc wey waana gaalima w qofki waxaas ku hadlo taa ma banaan maadaama marka waa waray shiic iyo eh, abaan iyo gaala ay qabaan wadaadkuna inuu gardaro meesha inuu keena maba ahaynba ah, waxyaalaha khaladaadka kitaabka ku jira muxuu in hawshaa keena maba ahaynba maadaama kitaabkan waa kitaab mukhtasar yar ah oo qawaacid eh, usul fiqi oo shaafici weliba ah hawsha inuu intaa ku daayay ahaydu ayib wa qaala bacdu raafida baa waxay dhahin shiicada nimankan hadda iiraan jooga weeye wixii la mida waxay dhahin yajuusu haddana soomaaliya east africa waa kusoo waxaysmahayaan ayib waa kusoo waxaysma wadaado badan oo hadda salafiyada sheegtana madaahib bay kaga taasureen la socdo minha waxaa ka mid a shareecada iyo xukunka lama fulin karo allahuma amiir in la helo ma ahan amiir in la helo ma ahan la soco warka asaga shala kuwa halkan khudbo ka akriyey balaxaawo masaajida ka nacnaclahaa khudbo lama ah yara akhtaa weeye ayaa waxay dhaheen eh, ninkii faransiiska ahaa nebiga caayey ninkii dilay khalad buu sameeyey dembiilu ahaa bay dhaheen fasaad buu horseeda maxaa dhacay bay dhaheen nebi maxamed ninka dilay waxaa fulig in la dilo waxa amri kara dhaheen amiir ilaa amiiru amro ninkaa gaalkaa lama dili karo ninka ninkaa dilayna waa mufsid faasida hal balaxa waa laga yidhah daba socda annaga waa saddex fafadhina meel aadna sheekh miyaa garanaysaa meel aadna ma garanayno sheekh ayib waxa noocaas dadka noocaas ku hadlaya waa mulxidiin wey malaaxido wey dadka nooca ku hadlayo saa u hadlahaya waa malaaxido wey waxaa kaloo la sheegaya mid idaacadaha ay waraysteen wuxuu yidhi eh, gaalkii nebiga caayay kaa basaa loo baahanya in la dilo qof kaloo muslim inuu qof faransiisa dilo ma banaano su-aashu marka waxay u tahay caqliga fundada oo ninka ku hadlayo baan rabaa inaan inifahansiiyo inuusa asaga waa mulxid laftiisu caqliga fundada ku hadlaya waxaa weeye tusaale ahaan hadduu caayay nebiga ninka la yidhaahdo macron hadduu caayay gaalka malcuunka hadduu nebiga caayay annaguna aan rabno asaga inaan ka aargoosano oo dilno ma dili karnaa allahuma faransa oo dhan nacagta la marya moogi ma la dili karaa mlooti karaa kaba soo qaad isaga iska badaaba habar cajuus hadday nebiga caydo ma dili karnaa awood mawlan inaan dilno mise ciidan iyo difaac iyo boolis iyo dawlad iyo maa taangiyaa ka sokeeya waxaasoo dhan kama sokeeyaan waxaasoo dhan marka kurti ilaa cagta la mariyo ma ogey kii nebiga caayey kii nebiga caayey cafwan xele lama taaban karo wadaadka soomaaliga marka idaacadaha ka hadlaya oo meelaha fadhiya shaydaanka wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo lama taaban karo ninka nebiga caay iyo ninka difaaca oo xabadda kala sokeeya ama codka siinaya ama canshuurta siinaya ama taageeraya ama u sacbinaya ama u alalaasaya ma isku xukun ba mise kale xukun dugan yahi ninkaan weydiinaya wadaadada soomaalida oo salafiyada sheegtay oo malaaxidada ah he salafiyadu beri bay ka tahay magacyadooda hadda waxba ku mashquuli maaye oo halkaana joog jooga hadda meelahaan isku aabulahay kurtugooda malaaxidadaas caqligaas fundada ay la wareegayaan war nebi maxamed ninkii caaya iyo ninkii difaaca waa isku xukun ninkii u sacbiya ninkii u hiliya waa isku xukun ninkii u qasda waa isku xukun buu sheegay intaa waa inaad fahamto laakiin inaad tiraada ninkaasaa nebiga caayay kunka ka sokoyso isagoo u qoslahaya oo u sacbinaya oo araraasaya hee waa macsuumu demi lama taaban kara haddaad taabatana maxaa tahay e caqliga salafiyadu waa kaawa caqliga salafiyadu waa kaas weela soco ninkii nebiga caayay xaggu taagan yahy kun nin baa ka sokoysaya naagood waa u sacabina waa u qaslahayaan go-heed bay leeyihin kuwan lama taaban karo waana macsuulu dembi sacbinhayo alalaasahayo hee kaa bes unbaa lala hadli karaa kaana waxay ku xidhan tahay in la taabto amiir inuu amro amiirkiina lama hadli wixi o dhan maxay isku soo ureen mataqaanaa wax xukun oo la fulin kara ma jirto wa hada kalaamu shiica la socda hada kalaamu shiica waa la socda ayib aan ka socdo wa qaala bacdu raafida waxay dhahen yajuusu waxaa bannaan albadaa bilaab eh, aragti iyo daahir baa banaan cala allahi tacaala allay ku banaan tahay dheheen wey saasay dheheen shiica warkaasi ilaahay subxaana wa tacala ayaa shiica ka fakalla wa qaala wuxuu yihi minhum wa qaala minhum mid ayaa ka mid ah, wuxuu yihi zuraarat ibnu acdin la yidhaha wuxuu yihi fii shicri tawiil bu wuxuu ku yihi walowla maxaa balada shiiraasi anaga maxaa noo quseeya shicir maxaa la yidhahdaa shiica iyo balada maxaa noo quseeya walowla lbadaa samaytu gayra haa'ibin wadikru lbadaa nactun liman yataqallabu walowla lbadaa maa kaana fiihi tasarufun wakaana ka naarin dahra tatalahabu wakaana ka dawi mushriqin biabiicati wabilahi can dikri abaacin yurabu wuxuu yihi walowlaa haddaysan jiri lahayn albada muuqashadu haddaysan jiri lahayn walowlabada muuqasho iyo shay maxaa awal kaa qarsoona hadda kuu muda haddaysan jiri lahayn samaytuhu waan magacaabi lahaa kuu magacaabaya waa keen waxaa weeye mahdiga qarsoon oo ayagu ay leeyihiin asagaa hadhow akaamta fulin doona axkaamta asagaa fulin doona shareecada asagaa abaqi doona say u sugaayeen markuu suurto geli waayo imaan waayey hadda ka hor kuwo maxaa la yidhaahdaa mid dictoora oo salafiya isku sheegaya mareexaan ah oo isaguna mulxida ayaan hadda ka hor kelimad ka jeedin muxaadare ka jeediya oo markaasaa doodii balaaya ka dhacda oo gogol laysugu dhigto mareexaan isku dardara waxaa weeye waxaad moodaa mareexaanku niman meel socda inay yihiin nimanka wadaadada sheegta waxaan u malaynayaa inuu dib isugu noqo orda waxbarta wuxuu yidhi shiicadu shiicadu jihaad ma aaminsana shiicadu jihaad waa aaminsanta laakiin jihaadka shiicadu aaminsanta iyo midka ahlusunaha kala duwan horta sa cufan waasu kala duwan yihi shiicina jihaad aaminsanya waaa kugu dara waaa ku waxaa kugu daliila afar caasimadood hadda carab leedahay muslimiin leey bay ka talinahayaan bayruud iyo dimashik iyo baqdaad iyo sanca afarta hadda ma ka talinahayaan maxay ku qabsadeen alalaas bay ku qabsadeen iyo iyo wardiya tus waxay ku qabsadeen dagaal bay ku qabsadeen dagaal bay ku qabsadeen inuu jihaad yahayna aaminsan yihin laakiin jihaadku ay aaminsan yihin muxuu yahay jihaadka ay aminsan yihin waa ahlu sunnaha inuu jihaado weliba jihaadka sida annaga ahlu sunnaha u qaybinay u qaybiya waxay aaminsan yihin jihaadka dalabiga ah oo in lagu duulo gaalo in lagu duulo ay tahay yay waagi hore waxay aaminsan yihin kutubtooda ku qoran waxaa hogaamin kara nebi ama qof macsuuma oo nebigu wakiishay sida tusaale ahaan imaamkoodoo kale waxay dhaheen marka imaamkii markuu daahay oo soo bixi waayey oo la imaan waayo waktigu lagu dheeraado dhowr qarni kun sana lasii maraayo iyo waxay dhn war maxaa xaal aan u shuurayno saddex boqoloo sano hadda mar laga joogo dowla safawiya bay u shuurayeen waxay dhn maxay dhn waxaan samaynaynaa amiirka qarsoon oo naga maqan intuu imaanahayo aan dhahana axkaamtiisi waxaa fulinaya alwaliy اfaqiih weliy faqiih hadda ma taqaana waa kee ayatollah khamenii wey sheekh kaasaa fulinaya meeshii macsuumka isagaa jooga hadda sidaa daraaddeed wax alla waxaad aragtay oo dagaal adduunka ka socda isagaa amraya asagu marka wuxuu fadhiyaa bay kuleeyihiin meeshii maxaa la yihahda weliga iyo macsuum ku fadhiyaa sidaa daraaddeed iiraan doorashada ma geli karo iyo walaa maxaa la yihahda shiicadoo dhan qof xil qaban karaa ma jiro uusan asagu soo magacaabin qof asagu soo marin ma qaban karo almuhim marka kiiba hadda wuxuu ka hadlaya waxaa weeye wuxuu rabaa inuu ku yihahda ninkaas eh, mahdiga mahdiga iyo ninka maxaa la anaga sirdaabka noogu jira waan magacaabi lahaa laakiin haddii aan magacaabo waxaan ka maqahayaa inay ilaahay hadhow hawl kale u muuqato oo ilahay yaraa ka noqday kii asaga ood magacowday ma garateen hadda waan garanayaab lakin waxaa laga yaabaa ilaahay hadhow inay alla inta hawl kale u muuqato uu yaraa ka noqdayey maxaa la yihahdaa mid kale aan caleemo saaray marka waan iska aamusayaa warkaas wada wuxuu walow lalbada samaytuhu waan magacaabi lahaa mahdigaas ee ninkaa qarsoon oo sirdaab ku jira hayra haaibin mid cabsanahaya maxaa la yihahdaa hayra haaibin mid cabsanaya hayrkiis anigoo awey ma anoo ka cabsanayn baan sheegi lahaa wadikru lbada badaa iyo muuqashan eh, sheegideedu nactu waxay sifo u tahay buu yidhi liman duul bay sifo u tahay yataqalabu iska gediya qofka iska gediya maanta hawl bu arkaya beri mid kalu arkaya taasuu maanta arkaya saacad kale hawl baa u muuqanaysa kaasay sifo u tahay walowla albada haddaysan muuqashada iyo hashayga kuu daahira usan jiri lahayn maa kaana ma ahaadeen biyo fiihi eh, tasarufun wax tasarufa ma jireen wax tasarufa iyo maamul aba hawshaa dhexdeed iyo koonkaba maba ahaateenba wa kaana wuxuuna ahaan lahaa ka naarin sidii naar iyo dab oo kalu ahaan lahaa tatalahabu iska holcaysa weeye iska holcayso iska ifaysa dahrahaa ay fii samaniha waktigo dhan iska holcaysa sidii naaru iska holcayso dab iska holcaayo wax isbedela lahayn ayuu ahaan lahaa wa kaana wuxuuna ahaan lahaa weeye ka dawi sida iftiin oo kale mushriqin oo ifaayo ka dawi mushriqin sida iftiin iyo dab maxaa la yirahda ifaayo kaloo ahaan lahaa biabiicatin dabiicad isaga ifahayo sidan un baa lagu arkayo sida cid shiday cid horusaymida ma jirta saasaa lagu arkayo wayurabu waa lala nacaa weeye bilaahi alla waa lala nacaa can dikri abaa'ici abaa'ic ilaahay sidii in lagu sugay sida abaa'icda oo layihahdaa hal shay buu iska ya hal qaab buu iska ya sidaasu joogta isaga ya ee waxaa la yihahdaa ilaahay waa lala nacaa waan lala diidaa marka maxaa leeyahy ilaahay waxbaa u muuqda wuu isbabedelaa hadda waxbaa u muuqda shalay wax ka qarsoonaa u muuqanaya maanta shay kale u muuqanaya maanta midba caleema saaraya beri mid kale oo ka tuuraya saas raba inuu ku yihahdo gabaga asagaa iyo marka warkiisa asagaa oo dhan waa war bail oo waran waba ka jirin w marka aan maxaa layaa naskiga ansaqda marka hadalka asaga shiicada qabto wa zacma bacduhum qaarkood waxay sheegeen shiicada ka mida annahu bacduhum bacd maaa la raafida weeye raafid anaga maxaa noqonaysa annahu yajuusu cala allahi tacaala albadaa waa ku bannaan tahay dheen fiimaa shaygii weeye lam yuطlic usan taalacsiin calayhi dushiisa cibaadahu qolaa waxay dheen aan kala qaadno ilaahay wuxuusan addoommada u sheegin waa u banaan tahay shay kale inuu u arko oo iska bedelo oo shayga ilaahay siduu shala u arkayay si aana maanta u arko laakiin isaga unbaa oga anagu lama ogeyn laakiin hadduu annaga shay uu noo sheegaydo annagu aan ogeyn inuu ka noqdo oo shay kale u daahiro ma banaanayn warka ma garate waan kala qaadaynaayde wixii ilaahay addoommada u sheegay badaa kuma banaana wuxuusan addoommada u sheegin isaga keliya ogaa laakiin uu masalada si u aaminsanaa si u arkayo si u fahamsanaa waxay dhahen waa u banaantahay si kale inuu haddana u arko waa war gaalnimo adu gaalnimo hadda noo sarifaya wadaadku wazacma bacdum annahu yajuusu cala allahi alla waxay dusa ku banaan bay dhaheen tacaala sarey albada ayaa ku banaan bay dhaheen muuqasho fiimaa shaygii lam yuطlic usan daalacsan caleyhi dushiisa cibaadahu addoommadiisa addoommadiisa wuxuusan daalacsayn inuu xukun kale ka qaato oo u banaan tahay wahada kha bushiraas warkaas waa gaf wey waana diin la-aan liannahum ayagu shiicadu in araaduu hadday doonaan bilbadaa muuqashada iyo daahirada hadday la doonaan maa bayinah wii aan cadaynay wixii aan cadaynay ah, oo muxuu ahaa min anahu yadharu lahu maa kaana khafiyan oosaasa dilwacdi min anahu eh, yadharu waa u muuqanahaya waa u daahirahaya oo u bidhaamaysaa lahu maa kaana khafiyan canhu wixii ka qarsoonaa fahaada kufrun buu ku yidhi fadaagi sidaan kusoo qeexinayo fahuwa an yadhara lahu maa kaana khafiyan calayh saa hadday ka wadaan warkaas hadday saa ka wada hadday la dooneen wuxuu ku yihi fahaada kufrun waa gaalnimo watacaala allahu caza wajal can dalika allana sareeya hawshaa waa ka hufan yahay wey culuwan kabiiran w culuwiya sarayn kabiiran oo weyn alla waa ka hufan yahay wey wain kaanuu hadday yihin araaduu kuwa la doonay bihi maxaa la yidhahdaa badaaga tabdiila cibaadaat cibaadaadka in la bedelo cibaadad in la bedelo midaan la tirto midka lagu bedelo iyo walfuruudi faradyada in la bedelo fa haada asaga midkaa asaga laa nunkiruhu inkirayno hadday ka wadaan cibaado horey u jirtay ayaa cibaado kale lagu bedela hadday ka wadaan badaago cibaado horey iyo xukun lagu dhaqmahayaa la tirtao mid kalea lagu bedela hadday ka wadaan ka asaga waa la dhoweyn karaa wey ka asaga waa la dhoweyn karaa weeye midkaasa waa war la qaadan karo ilaa anahu amar yashaai laa yusama ama ilaa anahu asagu midka asaga laa yusama laguma magacaabo badaha laguma magaca ka asagaaw badaha midka asaga in lagu magacaabo mamnuuc lafteeda ma ogolin lianno shayga hadduu macno saxiixa iyo macno baatila wada wato waxaa weeye waa laysa tuurahayaa macano saxiixa oo gooniha la maraya lanno dadka qaar baa dhow ku khaldamahayo ergo haddii macaani saxiix macno baadil ku wada kulmaya inaad isticmaasho haddama kii baadilka aad ka wadan iskii saxiix ah ma garanayno marka waa laysa tuuraya marka lama ogola laakiin maxaa loo isticmaalahayaa annas waa la isticmaalahaya laakiin badaal lama dhahay afkaga lama soo marsiinayo hada laa nunkiru midkaa ma inkiraynabi ilaa anahu midka asaga laa yusama laguma magacaabo badaal laguma magacaabahayo lianna xaqiiqat albadaa waxaa weeye maa bayanaa waxaan caddaynay weeye waaan cadaynay lam yakun ma ahaanin weeye lihaada اqowl qowlkaa asaga wajhun wax wajh ah iyo wax qiil ah oo isleeyahay oo maxaa l badaa loogu magacaabo naskhi ma jire walam yakun lihaada اqowl qowlka kee weye qowlka l aljawaasu badaa maaa jawaasi badaa calalahi la yihaahdo wax wejiya ah iyo wax qiil ah iyo wax adila u leeyahy ma jira waana baail markii wax jiraan ma fasl ama nasku soomaa masale yar baa hadda in ku gabagabeeyo oo ah fasalkan oo ah markii wax nala amro oo shareecadu ay xukuna amarto ayadoonaan weli samaynin mala nasakhi karaa tusaalaan waxaa la yidhi berri tukada salaada noocaasa ah ama soomaan layihi berrida intaan la gaarin caawa ayaa aayad kala timi waaa la yihi ka noqda ma banaantii u ka hadlaya waana banaanta wax dhiban male fa ama nasku lficli soo maaha qabla dukuuli waktihi waktigiisu intuusan gelin fayajuusu waa banaayn warkaa asaga walaysa daalika bibada badana kaa lama yihaahdo wax hore u qarsoonay hadda muuqanaya maawo shaygii horay lagugu takliifiyey in lagaa celiyo waa banaan tahayo ama nasbu ficli soomaa qabla dukuuli waqtii fayajuusu waa banaan yahay buu ku yiri walaysa dalika bibadaa maaha wey wa min asxaabina anaga asxaabtanada waxaa kamid a ah, manduul baa kamid a ah, qaala yidhi laa yajuusu dalika hawsha ayada ma banaana kuwa yiri baa jira wey ay wahuwa qowl muctazila muctazilana warkaa waatay ee qole ku tacasurto ashaacira ayaa wata wey wazacmu waxayna sheegteen ana dalika way ku ambeen hawaaseen wey wazacmu waxay ku been hawaaseen oo sheegteen wey ana dalika badaabayde hawsha waa badaabayde shaygiioo lagu yidhi waajib buu kugu yaha ama samee lagu yidhi adigii oon samayn waktigii la gaarin ka noqo in lagu yidhaahdo macnaheed waxaa ka muuqatay ideen hee wax horay kaaga qarsoona inay kuu daahireen ood ogaatay kabacdi aad ka carartay marka waxay warkaa ma yeelin marka war baaila ah, man warkaa sax maaha warka ay ku qawleen waa qawl muctasila wa zacmu waxayna sheegeen ana dalika badaa bay dheheen tahay warkooda marka war baaila ah, shiraasi marka wa daliilu daliilka xujada waxaa weeye calaa jawaasi dalika inay bannaantay waxaa kutusahaya an allaha caza wajal an allaha tacaala amara wuu amro waa faray ibraahim calayhi salaam wuxuu amray bidabci ibnihi wiilkiisa inuu gowraco ismaaciil ismaaciil la gowraco il waa khilaaf baa ku jira ma ismaaciil ba mise waa isxaaq waa laisku hayaa inu ismaaciil aana saxiixa w kutub baana laga qora maandaafay ilmo badan ba isku radiyey uma nasakahu alla wuu nasakhay weye amarkii nasakahu macnaa dabci wuu nasakhay wey uma nasakahu dabcigii wiilka in la gowracay alla waa nasakhay qabla wakti ficli ficilkii intaan la gaarin waktigiisii Ah, watigii wa la samayn intaan la gaarin laakiin waktigii waa la gaarayo maxaa leeya watallahu liljamiin soo quraan kuma soo aroori watallahu liljamiin dhinaca loo dhigay birtiibaa maxaa leela waxay wiilki waaba la seexiyeyba kabacdi markii la seexiyey oo wiilkiiba la raba in la birayahe wa fadaynaahu bidibxin cadiim oo lala hadlayo marka waktigii waa la gaaray la fulin lahaa laakiin intaan birti maaa le la marsiinin e ayaa maxaa la yirahda waxaa yimid naskigii yimid oo laga codeeyo qola muctasilada ka mid a ah waxay dhaheen ibraahim wuu gowracaye oo tooradii meeshu wuu mariye laakiin markuu saa u mariyaba kabacdi hilibbaa soo baxay way sii qabsanaysay saa marku toorada u mariyo hilibku isqabsanay isqabsanay isqabsanay isqabsanay marka haddana meesha dib ugu noqo hawsha waxay dhaheen nabi labrine dhib badan buu la kulmay dhaheen qola maxaa dhahay muctasila ah ankaar qabto waxaa warkaas idin joogo tayib uma nasakahu ilaahay wuu nasakhay weeye amarkii iyo dabxigu wuu nasakhay weeye qabla waqti ficili ficilka intaan la gaarin fadalla wuxuu ku tusay weeye calaa jawaazi inay banaantay marka banaantay aduu dhinac kasoo dhigtaba waktigii intaan la gaarin iyo waktigii markii la gaaraba inta waa la wax dhibana male wadaliilu waxaa weeye kutusaya waxaa hawsha ayada calaa annahu laysa bibadaa wadaliilu calaa annahu laysa bibadaa daliilka kutusaya inuusan badaa ahayn iyo wax muuqday wax daahir hore u qarsoon hadda muuqday waxaa weeye maa bayanaahu waxaan caddaynay oo ah min ana albadaa duhuurun waa muuqasho weeye maa kaana wixii ahaa khafiyan mid ka qarsoon canhu wixii ka qarsoonaa inay u muuqdeen wey tana meesha ma taalow meesha ma taalo walaysa fi naski naskigana kuma sugnaa qabla alwaqti waktiga intaan la gaarin nasakhay haada almacna macnaha saa kuma sugna wey intaan waktigii la gaarin shayga in la naskay xukunkiisii la rafciyo wax badaa iyo muuqasho iyo wax shay horay kaaga qarsoonoo hadda kuusoo daahiri ood ogaatay kuma jiro laakiin ilaahay subxaana wa tacaala hawshaan ujeediyada danbuu ka lahaa waktigeedii baa la gaaray reebeen xikmad iyo maslixuna ka lahaa tusaale ahaan nabilahi ibrahim wiilis gowracin laha xikmad iyo maslaxad baa laga laha odaygu waa hogaansan ningu waa hogaansan wiilkiina waa hogaansama yaaba tifcal maa tu'mar buuyi wiilki waa hogaansama odaygiina waa hogaansama maxabadii iyo kalgacaylka ilaahay subxaanaه wa tacaala loo qabay iyo awaamirtiisa loo qabay ayaa maxabadii weladka hee laga hormariyey labadiiba wiilkii iyo weladkii waalidka waa hogaansameen wey markay hoggaansameen oo la ogaaday maslaxadii ujeedadii laga lahaa waa laga dangaaray kabacdina hee hawsh waa la nasakhay marka maslaxa iyo xigma ku jirta waa maaa layiaa bini aadamkuna waa fahmeen binaadamkuna waa fahmeen marka wadaliilu calaa anahu laysa bibadaa inuusan ahayn maa bayanahu waxaan cadaynay min ana albadaa muuqashadu duhuurun weye waa muuqasho iyo bidhaamid weeye maa kaana wixii ah kafiyan canhu ka qarsoonaa wey walayse ma ahanin fi naski nasakhida shareecada la nasakho adila la nasakho ama ah, masale la nasakho qabla alwaqti intaan waqtigii la gaarin haada almacna macnahan isaga kuma jiro macna albadaa kuma jiro weeye waana kala duwan shuqla isuma leh luq ahaanna waa ku kala duwan yihiin weeye hada wabilahi towfiiq sal allah wasalam calaa nabiyina muxamed wacala aalihi asxaabi ajmaciin